رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الناظم رحمه الله والجر في الاسم الصحيح المنصريف بأحرف هن إذا ما قيل صيف من ويلا وفي وحتى وعلى وعن ومنذ ثم حاشا وخلا والباء والكاف إذا ما زيدا واللام فاحفظها تكن رشيدا والرب أيضا ثم مذ فيما حضر من الزمان دون ما منه غبر تquل mا رأyته md yومina ورb cbd kyس mن رbna ورb تأتي أبدا مصدرة وlا يليha الاسم إلا نkرة وتاaرة تضmر بعد الwاawي kqwlه وراakب bjاawي وqd يجر الاسم bاء الqسم وwاawه وtاaو أيضا فاعlمي لkن تخص tاء بسم اللaه إذا تعجبtا بلا اشتباه darsigana caawa insha allahu tacaala wuxuu ka bilaabmi doonaa baabun fii xuruufi اljari m baabkaa xuruufu jarka ayaa caawa insha allahu tacaala aynu ka bilaabi doonaa xuruufta xuruufu jarka loo yaqaanaay waa koob iyo labaatan xaraf wey koob iyo labaatanka xaraf naadimku waxa uu ka tilmaamay afar iyo toban xaraf wuxuuna ka tegey toddoba ka mid a xuruuftan xuruufuljar waxaa loogu magacaabay bay yidhahdeen culimmadu waa licamaliha aljara waxay qabanaysa iyo camalka u qabanaya ayaa ah jar culimmada qaarkoodna waxaa lamey jar waxaa loogu magacaabay waa lijarihaa macaani alafcaali ila alasmaa macaanida afcaasha ayaa ay u soo jiidaysaa waxa weeyaan asmaa'ada kuufiyiintu waxay dhahdaan xuruuf alidaafaay dhahdaan iyagu xuruuf alidaafay dhahdaan oo xuruuf alidaafa waxay u yidhaahdeen liannahaa tudiifu alficla ila alismi waxay ficilka ku xidhaysaa ismiga waxay ficilka u idaafaynaysaa maa l lama idaafeeye waxay ficilka ku xidhaysaa ismiga qaarkoodna waxay dhahdaan xuruufa sifaat bay adu aduu duuduub ahaan baabkan waa baabka loo yaqaano xuruuf aljar waana koob iyo labaatan xaraf koob iyo labaatanka xaraf afar iyo toban buu ka tilmaami doonaa toddobana sheekhu raxima allahu waa uu ka tegi doonaa haddii aad maqashid aljar waa cibaara basriya haddii aad maqashid khafdana waa cibaara kuufiya haddii khafdo iyo jar mu'adaahuma waaxid macnaha ay ku gaadhsiinayaan waa isku mid fa kullun minhumaa isطilaaxun likulli fariiqin walaa mushaaxata fi lisطilaax mid kasta oo jar iyo khafdo ka mid ihi waa isطilaax ayay u tahay koox naxwiyiinta ka mid a wax cidhidhiya iyo wax sereeryadiina kuma jiro isطilaaxa marka haddii aad jar tiraahdidna waa cibaara basriya haddii aad khafdo tiraahdidna waa cibaara kuufiya wax kaloo ku jiraay ma jiro wاljaru fi اlsmi الصaxiixi اlmunsarif biaxrufinhunna idaa maa qiila sif wuxuu yidhi naadimku waljaru jarkii jarkii alkaa inuu ahaanayay filismi ismiga dhexdiisa ahaanayay ismigii alsaxiixi fayoobaa ismigii almunsarifi sarfoomayey biaxrufin ay kaa-inun waxau ku sugnaaday jarkaasi biaxrufin xuruuf ayaa uu ku sugnaaday xuruuftaasoo hunna xuruuftaasi idaa maa qiila ay idaa qiila haddii la idhaahdo laka adiga lagugu yidhaahdo sif ay sif tilmaan hunna ayaga tilmaan taquul waxaad odhani hiya xuruuftaasi min min weeyi wa ilaa ilaa weeyi wa fii fii weeyi wa xataa xataa weeyi wa calaa weeyi wa can weeyi wa mundu weeyi uma xaashaa weeyi wa khalaa weeyi walbaa uba weeyi walkaafu kaaf weeyi idaa maa ziidaa ay idaa ziida haddii la ziyaadiyo ba'da iyo kaafta yakuunaani xarfa jarin xarfu jar bay noqoni walaamu laam weeyi faxfad xifdi adigu haa xuruuftan xifdi takun ay in taxfad haddii aad xifdidid haa xuruufta takun waxaad ahaani rashiida mid toosan oo waafaqsan qawaacidii luga alcarabiya waruba ruba weeyi aydan idtu noqday aydan noqosho noqdaye uma mudmud weeyi mustacmalatan xaala ay tahay mid loogu isticmaalay fii maa ay fi ladii kii dhexdiisa xadara joogay ay huwa maagu min azamaani zamanka xaggiisa ka joogay duuna maa ay duuna aladii kii sokodii joogay habara tegey ay huwa maagu minhu ay min azamaani zamanka xaggiisa ka tegey taquulu waxaad odhanaysaa maa ra'aytu maan arag hu zayd maan arag mud yowmina ay fii yowmina maalintayadan dhexdeeda zayd maan arag warubba cabdin adoon addoonkoo kayisin caqli badan marna inta u maray badana ay huwa addoonku binaa annaga inta una maray badana maqsuudka naadimku waxa uu noqonayaa uun jar lagu jaro kasro ka muuqanaysaa ismiga dabayaaqadiisa jar lagu jaro kasro waxa ay ka muuqanaysaa ismiga saxiixul aakhirka ah ee weliba munsarifka ah haddii lagu jaro xuruuftaasi koob iyo labaatanka ee afar iyo tobanka uu ka sheegay mid ka mid sidaasi waxa khilaafsan ismigu haddii uu muctal yahay ismigu haddii uu muctal yahay ama manquus ha noqdo ama maqsuur ha noqdee dee kasradii muuqan mayso midna lihiqal baa loogu qadari midna litacadur baa loogu qadari horeynu usoo baranay sooma mid lihiqal baa loogu qadaraya ismiga manquus midna litacadur baa loogu qadaraya ismiga maqsuur waxaa kale oo khilaafsan ismigu haddii uu yahay maalaa yansarif oo tanwiintii aanu aqbalahayn isna dee kasro muuqato lagu jeri maayo fatxa lagu jeri isaga markaa khulaasada macnuu muxuu noqonaya un inta kale xuruuftunbuu kuu tirinayaa sheekhuya khulaasadiisu waxa uu noqonayaa jar lagu jaro kasro daahiro ah waxa ay ku saabsan tahay oo ay noqonaysaa ismiga saxiixul aakhirka ee munsarifka waa ismi waana saxiixul aakhiro dabayaaqadiisu way waa munصarifoo tanwiintii buu aqbalayaa ismigaasi maxaa lagu jerayaa kasra daahira lagu jeraya bikhilaafi ismi muctal ismiga muctalka ha ah khilaafsan ama manquus ha noqdo ama maqsuur ha noqde isaga midna litacadur baa loogu qadaraa midna litiqal baa loogu qadaraa ismiga maalayansarifaasna khilaafsan oo fatxaa lagu jeraayo kasra laguma jero saxiix walala winoo iman doonaa isna min abwaabi anniyaaba <clears throat> intaa markuu tilmaamay sheekhu wuxuu noo sheegay daba xuruuftan xuruufu jar ee keenaysa in kasro lagu jaro ismiga maxay tahay horena waynu uga dharagsannahay iminkana waxbuu inooga tilmaamay afar iyo toban buu inoo tilmaamay min buu ku yidhi minta wuxuu ugu horraysiyey liannahaa umulbaab baabka kan iyada ayaa hooyo u ah limaada liannahaa tajuru maa laa yajuru hayruha iyadu waxa ay jartaa hayrkeed waxayna jerinba iyadu jartaa maadaama hooyo ay tahay ya likulli baabin lahaa ummun walikulli ummin lahaa khasaa'is somaynaanona jiri baab kastaa hooyuu leeyahay hooyo kastaana wax iyada u gaara ayay leedahay haddaba baabkan xuruufu jarka waxaa hooyo u ah min mintuna waxay leedahay waxyaalaha ay la gaar waxyaalaha ay la gaarka tahayna waxaa ka mid a ah xuruufta kale ee xuruufu jarka loo yaqaana waxayna jirin ayay iyadu jirtaa waxaa ka a ah lafdiga cinda waxaa ka mid a ah bacdu keliya waxaa lagu jiraa maxay minun baa lagu jiraa xuruufu jarka loo galaa ma jiro saxiix walala macaanideeda ilaa koob iyo labaatan bay culimmadu sheegaan ilaa koob iyo labaatan macne ayay culimmadu u sheegaan koob iyo kaasi macne wax ka mida ayaynu tilmaami koob iyo labaatan ka macne macnaha ugu horeeya ee markaaba waxa weeyaan ay qalbigaaga ku soo dhacaya in badanna aad maqashay waa al-ibtidaa waa bilow arrin la bilaabayaa meeshay ka bilaabanto min baa loo adeegsadaa arrin la bilaabayo meesha laga bilaabayo min baa loo adeegsadaa meeshaa laga bilaabayaa ama makaan ha noqoto ama zaman ha noqoto hadday makaan tahay sida min almasjid alxaraam dee waa makaan almasjid hadday zaman tahay sida min awali yowmin labada mid aan ahayna uu noqon karaa sida innahu min sulaymaana dee sulaymaan makaanna maaha zamanna maaha soo sooma laakiin ibtidahaas waa inaad fahamtid arrin la bilaabayo meesha laga bilaabo min baa loo adeegsadaa ama makaan ha noqdo ama zaman ha noqdo waxaa kale oo ka mid a ah tabciid baa ka mid a ah macaanideeda oo bayaanuljinsi baa ka mid a ah. sida fajtanibu rijsa min alawthaan rijsigii waxa lagu caddeeyey awhaanta lagu caddeeyey waxaa kale oo ka tabciid akhadtu min adaraa'ihim dirhamka barh ka mida ayaan qaatay barh ka midadan halkeed ka fahamtay bemintana tabciidiyaa waxaa ka mid a atawkiid adkayn baa ka adkayntaasna wuxuu daba dhaca bacda nafyin aw shibhihi sida maa jaa'anii min axad oo kale maa jaaanii min axadin ruuxna imu ima iminka u fiirso mintani waa tawkiid tawkiidka macnihiisu waa maxay qur-aanka haddii ku jirto siliya tawkiid baad oran haddaed carabiyada dhexda socotidna waa zaa'ida looga jeeda tawkiidka waa zaa'ida weeyaan iminka maxaa lagu ziyaadiyey faacilkii bay ma gashay de u fiirso faacilkiisu ma gelin maa jaaanii axadun bay noqon lahayd maa jaaanii min axadin waxaa loo yaqaanaa tawkiid baa loo yaqaanaa tawkiid ayaa loo yaqaanaa loona jeedo bimacna ziyaada oo sababta oo ah waxay kala dhex taallaa fa hiya muqxamatun bayna aaalibi waalmadluub kii wax rabay iyo kii la rabay ayay u dhaxaysaa iminka jaaanii faacil bay doonaysaa sooma waa waxbay rabtaa waxaa la rabaana maay waa faacilko waa madluub maxaana loo dhexaysiiye min baa loo dhexaysiiye so muqxamo markaa may noqon waxaa ka mida bedel baa ka mid a aradiitum bilxayaati dunyaa min alaakhira aradiitum raalli miyaad ku noqoteen bilxayaati dunyaa noloshan adduunye ee gaaban ee dhow min alaakhirati ay bedel alaakhira markaa macaanooda aad bay u fara badantahe waxaa ka mida kuwaasaa kamida mida ka soco waxaa ka mida ilaa ilaa sababta ugu labeeyey liannahaa takunu fii muqaabalati min min bay muqaabalaysaa min bay ka soo horjeeda xagga macnaha markaynu eegno oo waxaanu arrin la bilaabaya waxa lagu bilaabo min baa loo adeegsadaa arin la bilaabay meesha ay ku dhammaatana ilaa baa loo adeegsadaa ama makaan ha noqoto ama zaman ha noqoto sida ila almasjid alaqsaa sow makaan ma ilaa baad adeegsanaysaa ictakaftu ilaa yawmi sabti waan ictikaafay ilaa maalintii sabtida soo darfi zamaan ma waka macaanideeda iyadana waxaa ka mid a musaaxaba ka mid a walaa ta'kuluu amwaalahum ilaa amwaalikum ha cunina xoolahooga ilaa amwaalikum maca amwaalikum darfiya ka mid a layajmacannakum ilaa yowmi alqiyaama layajmacannakum allah waa idin soo ururin doonaa ilaa yowmi alqiyaama ay fii yowmi alqiyaama marka macaani fara badan ayaa iyaduna ay leedahay waxaa ka mid ah fi oo xarafka saddexaada iyaduna ilaa toban macna ilaa in ka fara badan bay culimmadu u tilmaamaan waxaa kamid mid ah darfiya darfiyaduna waa maxay istiqraaru shay fi shay wa shay shay ku dhex jiro shay shay ku dhex sugan baa la dhahdaa almaau fi lkuuz biyihii waxa ay ku jiraan weysada halkay ku dhex sugan marka oo koobay darfiyadaa koobtay sooma waxaa ka ah xataa baa ka ah. macaani fara badan bay ku timaa sababiya ka mid ah, a afaltum waxaa ka mid a musaaxaba udkhuluu fii umamin maa umamin waxaa ka mid a alisticlaa wala usallibannakum waan idinku salbino waan idinku deldeli buu yidhi fii juduuci nakli calaa juduuci nakli saxiix walala waynu arki doonaa insha alla macaani fara badan baa jirta waanad akhrisan dooninde waxaa ka mid a xataa xataa macaanideedu ilaabay isku macniyihin waa intihaa ulghaaya intihaa alghaaya loo adeegsada arrin la bilaabay meesha ay ku dhammaato waxaa loo adeegsadaa xataana waa loo adeegsadaa laakiin waxaa shardiga aakhiriba iyadu jirtaa waxaa u dambeeya jirtaa tusaale akaltu samakata xataa rasihaa akaltu samakata xataa ra'sihaa waa markaad jerasid xataa ra'saha hadday caaطifi kaa noqonaysaa iska ilaali ilaa samakata ku cadfaysaa akaltu samakata xataa ra'sihaa waad jirtay ama mutaصil biاlaakhir salaamun hiya xataa maطlac اlfajr waxaa ka mid a calaa iyadna ilaa dhowr iyo toban macno ilaa afar iyo waxaa kamida macaanideeda alisticlaa ka mida wa calayhaa wa cala alfulki tuxmalu waa isticli waxaa ka mida tacliil baa ka mida walitukabiru llaaha calaa maa hadaakum waxaa ka mida darfiya maa tatlu shayaaiinu calaa mulki sulaymaana ay fi mulki sulaymaana macaanideedu iyadna waa ilaa dhowr iyo toban waxaa ka mida can canta macaanideeda waxaa ka mid way fara badantaho ilaa afar iyo toban macnee almujaawaza ka mid a waa gudbitaan kolkaad tidhahda hadda ramaytu sahma cani ilqawsi ramaytu waxaan ganay asahma leebkii baan ganay cani ilqawsi qaansadii baan ka ganay waa mujaawaza muxuuna tusinayaa majruurka eeg xarafkan jaar waxa uu jaray ayuu shay ka fogaanaya muxuuna ku fogaanayaa iyo majruurkan wuxuu ku tacalluqayo masterkiisa aadama faante ramaytu sahma cani lqawsi sawcantan jaaradii ma xarafkii wax jarayey majruurka la jaraya waa maxay waa qawska ramaytu sahma cani lqaws qawskana laga fogaanaya maxaana ka fogaanaya sahmiga muxuuna ku fogaanayaa biwaasitati almasder ramiga ramyigaa udhexeeya de ganitaanka laftiisa ku fogaanaya sooma ramaytu sahma cani lqaws ramyiga laftiisa wey isticlaa mid a macaanideeda mararka qaarkood cantu ay kuso arorta fa inamaa yabkhalu can nafsi ay calaa nafsi waxaa ka mid a bacdiya latarkabunna abaqan can abaqin ay bacda abaqin tacliil bay ku timaada macaani fara badan bay iyadna ku timaada waxaa ka mid a mud iyo mundu iyaguna waa xarfu jar malaa iminkaa kugu warsamaya inkastoo horena u qaadatay mud iyo mundu oo nuunka dhexda eh, eh, nuun ku leh haddaba labadan mundu iyo mud waxay gaar ku yihiin zaman mucayana maxay gaar ku yihiin zaman mucayana ayay gaar ku yihiin zamankaa mucayankii laba mid buu noqdaa inuu maadi yahay iyo inuu xaadir yahay waa labada midu ama waa maadi ama waa xaadir lakin horta zamanku dee mucayan ha noqdo haddii zamanku uu maadi yahay ibtidaalhaaya laga laqmeeya ibtidaa alhaaya bimacnaa min baa laga laqmeeya ibtidaalhaaya maxaa loo adeegsan jira soo min mayaan jirin bimacnaa min baa laga laqmeeya maxaad odhan maa ra'aytuhu mud mud yawmina sheekhu wuu inoo tusaaleeyey mud yawmina iminka ka waran ya maa ra'aytuhu maan arag mud yawmi ljumcati dhe maadigu waa sidaa maa ra'aytuhu mud yawmi ljumca maalintii jimco laga soo bilaabo maan arag markaa macnihi muxuu noqonaya waa maadi maa ra'aytuhu mud yowmi اljumca ama mundu yowmi اljumca waxay la macno tahay maa ra'aytuhu min yowmi اljumca laga soo bilaabo maalintii jumca ila waa wax tego waa maadiya haddii uu noqdo xaadirna bimacnaa fi baa laga laqmeeya bimacnaa fi baa laga laqmeeya maa ra'aytuhu mundu yowmina maalintan aan joogno dhexdeeda maan arag maxaad u adeegsanaysaa fi maa ra'aytuhu mud yowmina ay fii yowmina maalintan dhexdeeda maan arag wey ama mundu yowmina ay fii yowmina waa isku macnoone marka maxaan idin idhi labadani waxay gaar ku yihiin zaman mucayan ama waa maadi ama waa xaadir haddaba haddii uu maadi yahay ibtidaa'ulgaaya laga laqmeeya haddii uu maadi yahay maxaa laga laqmeeyaa haddii uu mudaaric yahay haddii uu xaadir yahay darfiya laga laqmeeyo oo bimacnaa fi misle faanaynta zaman mubhama ma galan zaman mustaqbal ana ma galan u fiirso zaman mubhama ma galan mid mustaqbal ana ma galan mubham ma galaanoo ma odhan kartid maa ra'aytuhu mud waqtin waqti so uu mubham u ahaan ma gelin kartid mucayan baa loo baahanya mustaqbal ma gelin kartid oo ma odhan kartid walaa araahu mundu hadan hadan maxay ka dhigaysaa mundu hadin maxay ka dhigaysaa mustaqbal soo kama dhigayso ya saana ma odhan kartid keliya maxay gelayaan xaadir ama maadi bay gelayaan haddaba sheekha hadalkiisa waxaa ka muuqda mud inay gaar ku tahay waktiga xaadirka a ah saasaa ka muuqata ila wuxuuna yidhi uma mudfi ma xadar min azamaani duuna maa minhu habar saasuyna yidhi layn laakiin sheekha hadalkiisa waxaynu ku xambaaraynaa habarada bimacnaa baqiya inu ka dhigana habara oo qayn la akhriyo bimacnaa baqiya inu ka dhigana fiimaa xadarana laba macnaa soo gudagelaya laba macne ayaa soo gudagelaya wixii dhacay ee go'ay iyo waxaa hadda lagu guda jiro ee weli aan gu'in labada arrimoodba fiima xaldaradana soo gudagelaya habarana maxaynu ka laqmaynay bimacnaa baqiyaynu ka laqmaynay xaldarana maxaynu nidhi wixii dhacay ee go'ay iyo waxaa hadda bilaabmay ee weli aan gu'in labadaasaa gudagelaya oo maadi iyo xaadir aynu uga jeedno saxiix walalah saas baynu ku xambaari uma xaashaa wakhalaa buu u gudbay uma horta bimacnaa lawaaw dhe uma xaashaa waxaashaa weeyi u fiirso xaasha iyo khala iyo caddaa saddexdoodu maxay ahaan jireen min xuruuf alistinaa saasay ahaan jireen soo ma xil may noqonayaan haddaba xuruufu jirmata goormay noqonayaan waxay noqonayaan marka ayna la xidhiidhsan maa almasteriya u fiirsada maa almasteriya marka ay ka qaawan yihiin ayaa he ay noqonayaan min xuruufiljari limaada maada masteriyadu waxay gaar ku tahay afcaasha afcaasha ayay gaar ku tahay sidaa darteed waxaa la odhanaya maadaama maa masderiya ay ka maran yihiin xarfu jar qaama alqawmu xaashaa zaydin wa khalaa zaydin wa cadaa zaydin saxiix walala amaa maa masderiya haddii ay ku jirto oo la dhaa maa qaama alqawmu la idhaahdo qaama alqawmu la idhahdo maa khalaa zaydin mana jeedo cafwan maxaa la samaynayaa istinanimaa lagu nasbinaya masle fane marka khalaa iyo caddaa iyo xaashaa mataa xilli may noqonayaan xuruufu jar waa marka ay ka qaawan yihiin ma almasteriya limaada maada masteriyadu waxay gaar ku tahay afcaasha ayay gaar ku tahay ama haddii lala xidhiyo ma almasteriya istufnanima ayaa lagu nasbinayaa misle fahni bacdi baa ka mid a bacdi ayaa ka mid a shardi buu dhago kaafta iyo bacdaba wuxu ihi idaa maa sooma waa markay ziyaadada yihiin bu idhi waa marka ay zaa'idada ka tahay binya alkelima calaa binyati lkelima kelimada dhiskeega marka ay zaa'id ka tahay ayay noqonaysaa buu kuuhi xarfujar macaani bay leedao macaanideedaasi way fara badantaha iyadan ilaa afar iyo toban macno wax ka kororsan bay culimadu gaadhsiiyaane ilsaaq baa ka mid a dheganaansho dheganaha wuxuu noqon karaa mid xaqiiqiya b daa-un cudur baa igu sugan ayaa tidhi aye dee wuu kugu dhegan kula saaxiibo soo ma bi zukaaun baa tidhi waar dura baayaha dee wax kugu dhegan soo ma waxaa kale noqon kartaa majaazi marartu bizaydin zayd baan soo maray dee zayd markaad soo maraysa cagta cagta kuma dhufan waad gara marto cagtaada ku garab dhejisay waxaa kale noqon kartaa isticaanay noqotaa waxaa kale noqotaa darfiyay noqotaa najaynaahum bisaxar najaynaa waan badbaadinay hum ayaga bisaxarin ay fi saxarin wakti suxuur ayaanu badbaadin oo bimacnaa darfiya sababiyay noqotaa tacdiyay noqotaa tacwiiday noqotaa musaaxabay noqotaa mararka qaarkood ibtiday noqotaa sharibna bimaai lbaxri sharibna waxay cabbeen bimaai lbaxri min maai lbaxri ibtidoo kale noqonaysa mujaawasay noqotaa adu macaani fara badan bay ku timaadaa laakiin macaanida ku aan tilmaannaa ka mid a mulaabasaa ka mid a mararka qaarkood ay ku timaadaa fasabbix bixamdi rabbika fasabbix bixamdi rabbika badaas waa bimacna almulaabasa kaafta iyadana zaa'ida buu ku yidhi waa calaa minyati lkelima kelimada dhiskeega inay ziyaado ka tahay waa inay zaa'ide ka tahay macaanideeda iyadana ilaa sideed macnay gaadhsiiyaane waxaa ka mid a tashbiih waa mushaarakatu amrin liamrin xagga luqada xagga istilaaxana waa ilxaaqu naaqisin fi sharafi aw fi lkhisa saasay odhan jireen arkaan bay lahayd mushabbah iyo mushabbih mushabahu bihi adaatu tashbiih iyo wejushabah ilaa shantaa rukni ayay u tilmaamaan macaanideeda waxaa ka mid a oo kale tacliil baa ka mid a waxaa kaloo ka mid a ta'kiid baa ka mid a siliyo tawkiid laysa ka midlihi shay-un kaaftaas waa siliyo tawkiid isticlaa ka mid a isticli mararka qaarkood kaafta isticli faadaysa tusaale waxaa lagu yidhi kayfa asbaxta ah, maxaad kuwaa bariisatay ka khayrin baad iska odhanaysaa ka khayr eh, ka khayrkan waa maxaad ujeedaa calaa khayr baad ujeedaa khayr dushii ayaan kuwaa fariis ayaan kuwaa bariisay waxaa ka mid a xuruufta xuruufu jerkaa laamtaa ka mid a laam ayaa ka mid a iyadna ilaa toban macno wax ka badan bay faa'idaysaa laamta macaanideeda waxaa ka milkiya mulki baa mulkiga calaamada lagu gartaa an taqaca bayna daatayni laba daato waa inay dhex dhacdo wa tadkhul calaa man yamlik cidda wax hantiyi karta wax mulkiyi kartana waa in ay gasho tusaale almaalu lizaydin maalka zayd baa iskale maalku waa daato zaydna waa daato zayd waxbuu yeelan karaa saxiix la saw basid ma taasoo kale maxaa la odhan karaa dee waa mulkiya la odhan karaa sida lilaahi maa fi samaawaati waxaa ka mid ah ikhtisaas ikhtisaas baa macaanida laamta ka mid a ikhtisaaskana calaamadeed waxa weeyaan an taqaca bayna daatayni wa tadkhul calaa man laa yamlik waa inay laba daata dhex dhacdo laakiin cid aan waxba mulkiyi karin bay gelaysaa tusaale albaabu e liddaari dee daartu waa daatu albaabkuna daatule adiga arkaya sooma soo daatamaade haye laakin daartu wax may mulkiyi kartaa ikhtisaas weyna iyada albaabkaa la gaarada waxaa ka mid a ah istixqaaq mudnaansho calaamadeeduna waa maxay an taqaca bayna daatin wa macnan waa inay dhex dhacdo iyo macna dhexdood sida alxamdu lilaah dee alxamdu waa ismulmacne allahna waynu garanaa soo markaa hee taasina maxaa lo waa istixqaaq mahadoo dhan ilaahay baa mutaysta hadda laamtana macaanideeda in fara badan waad soo saari kartaa tacdiyaa ka mid a ah, ziyaadaa ka mid a ah, tacajubbaa ka mid a isticlaa ka mid a macaani fara badan bay ku soo aroortaa kutubta damaan insha allahu tacala aad ku arki doontiin shaarixu waa xagga hoose kaale macaanidan oo dhan waxaan ku sheegay buu ku leeyahay kitaabkayga la idhaahdo alsuwar alcaqliya calaa taraajum alfiya kitaab sheekhu leeya weeyaan maxamed amiin alsuwar alcaqliya calaa taraajum alalfiya libni maalik kitaabkaasi ayaan ku oofsaday buu ku leeyahy dhammaantood macaanidaan kuu tirinayo o dhan iyagoo wada dhammaystiran koob iyo labaatan galkaasaad ka helaysaa lagu lahaa minbaa faa'iidaysa markaa insha alla inoo soo dadaya kitaabka buu waa maxay waa takmilatu beyt xifdi buu leeyahay sheekhu ha sii daynine weelee buu ku leeyahay takun rashiidan muxuu ka socdaa waxaad noqonaysaa mid asibay oo waafaqay isticmaalaadka carabta iyo qawaaciddii nuxaada waxaa ka mid a ah xuruufta xuruufujarkaa rubbaa ka mida rubba ayaa ka mida ayaa ka mid a rubi waxay jirtaa ismiga saxiixul aakhirkaa sidaasi oo kale ayay iyaduna u jaraysaa sidii kuwii hore oo kale waxaa kale oo ka mida mud mud baa ka mid a haddaba mud kolkii horena mundib inoo soo tilmaamay sooma ya waxaa loo isticmaalayaa buu ku leeyahy fima xadara min azamaani duuna maa minhu habar waa inagii hore usoo baraarujinay markaa takhsiiska sheekhu uu ku gaar yeelayo mudda eeg mud takhsiiska uu ku gaar yeelayo xaadir ee maadi iyada aanu gelinahayn waa ra'yu siibaweyhi weeyi siibaweyhi baa ra'yigaasi ku tagsan madhabka raajixa ah miya waa ataswiyatu baynahu wa bayna mundu mud iyo mundu waa isku mid wax udhexeeya ma jiro maadina way noqdaan xaadirna way noqdaan saxiix walala tusaalu ku siiyey oo wuxuu ku yidhi waxaad odhanaysaa maa ra'aytuhu mud aw mundu yowmina waa isagiio xaadirade soomaa ma wa rubba cabdi ka yisin mar rabbinaana waa rubadiio iyadana uu ku tusaaleeyey weeye wax adagoo intaa ku jiraay ma jiro laqmaduma dib ugu noqonana waljaru jarkii jarkii alkaa inuu ahaanayey filismi ismiga dhexdiisa ahaanayey ismigii alsaxiixi fayoobaa ismigii almunsarifi sarfoomayay ee tanwiinta aqbalayey biaxrufin ay kaa'inun biaxrufin xuruuf ayaa uu ku sugnaaday xuruuftaasoo hunna xuruuftaasi idaa maa qiila ay idaa qiila marka la idhaahdo laka adiga lagugu yidhahdo sif sifee oo tilmaan oo noo sheeg taquulu waxaad odhani hiya xuruuftaasi min min weeyi wa ilaa weeyi unkaga si wa fii weeyi wa xataa weeyi wa calaa weeyi wa can weeyi wa mundu weeyi uma xaashaa weeyi wa khalaa weeyi walbaa'u weeyi walkaafu weeyi idaa maa ziida ay idaa ziidaan labadoodan marka la ziyaadiyo yakuunaani waxay ahaanayaan xarfa jarin bay ahaanayaan wallaamu weeyi ee faxfad xifdi haa xuruuftan xifdi takunna in taxfad haddii aad xifdidid takun waxaad ahaani adigu rashiidan mid toosan baad ahaani wa ruba ruba weeyi aydan mafcuul mudlaqnima lagu nasbinaya aada yaiidu aydan id tu baad soo qadaraysaa wa ruba ruba weeye aydan ay id tu noqday aydan noqosho noqday uma mud mud weeyi uma mud ay wa mud mud weeyi mustacmalatan xaalo ay tahay mud mid loogu isticmaalay fii maa ay filadii kii dhexdiisa xadara joogay huwa maagu min azamaani zamanka xaggiisa ka joogay duuna maa ay duuna ladii kii sokadii joogay habara soo socday ay huwa maagu minhu ay min azamaani zamanka xaggiisa taquulu waxaad odhanaysaa maa ra'aytu maan arag anigu hu zayd mud yowminaa ay fii yowminaa maalintayada dhexdeeda maan arag iminka yowminaa maxaa jiray dee muddana xarfu jar ah wa ruba cabdin adoon addoonkaasoo kayisin caqli badan marra inta u maray badana ay huwa addoonku binaa annaga inta una maray badana cabdinna maxaa jiray dee rubbaa jirtay caddin kolkaa waa iska mubtade ma rabbina jumladaasaa khabarkii halkaasaad ridi khabarka wuxuu yidhi sheekhu waruba taati abada musadara walaa yaliyaha lismu ilaa nakira wataaratan tudmaru bacda alwaawi ka qowlihim waraakibin bajaawi sheekhu intaa markuu inoo tilmaamay wuxuu tilmaamayaa rubi waxyaalo ay la gaar tahay oo kuwa kale ay kala gaar tahay oo shuruud ah wuxuu yidhi waruba rubi taatii waa ay imani ay hiya rubi abadan weligeedba musadaratan xaalo ay tahay bay iman mid xagga hore la mariyey walaa yeli lama xidhiidho haarubba alismu ismigu lama xidhiidho ilaa nakiratan nakiro xaalada uu yahay ismigu mooye wa taaratan mar tudmaru waa la xadfi ay hiya ruba bacdal waawi wowda dabadeed baa la xadfi wadaalika tusaale ka qowlihim ay ka qowlilcarabi carabta qowlkooda weyan ay yidhaahdeen waraakibin ay warubba rajulinin rajulka oo raakibin fuushan baciiran awr fuushan awrkaasoo bajaawiyan bajaawo loo nisbeeyey laqiituu intaan la kulmay badana qowlka ay yidhahdeen oo kale wey marka halkan sheekhu raxima allahu tacaala wuxuu ku tilmaamayaa rubi waxyaalo ay la gaar tahay rubi waxyaalahaasi ay la gaarka tahay waa ilaa shan shardi shantaasi shardi sheekhu laba ayuu ka sheegay shantaa shardi shardiga u horeeya kutubta odhan waynu ku baraarujinee an takuuna musadaratan fii awali lkalaam hadalka waa ina iyadu ugu horayso shardiga labaad an yakuuna majruuruhaa nakira waxa ay jaraysaa waa inuu nakiro yahay shardiga saddexaad an takuuna nakiratu mawsuufa nakiradaas waa in nakiro lagu sii sifeeyo shardiga afraad an yakuuna caamiluhaa mu'ahara caamilka iyada ku camal falaya waa inuu ka dambeeyo shardiga u dambeeya ee shanaad an yakuuna caamiluhaa ficlan maadiya caamilkeegu waa inuu yahay ficil maadi waa mise shardi shan shardi maadaama shuruudda iyadu ay la gaar tahay si gaaru u sheegay shardiga koobaad an takuuna musadaratan fii awali kalaam shardiga labaad an yakuuna majruuruhaa nakira shardiga saddexaad an takuuna nakiratu mawsuufa shardiga afraad an yakuuna caamiluhaa mu'ahara shardiga shanaada u dambeeya an yakuuna caamiluhaa ficlan maadiya saxiix walala ruba rajulin kariimin laqiitu intiiba ma haysid an takuuna musadaratan fii awali kalaam ruba maanad ku bilaabe wa an yakuuna majruuruhaa nakira rajulmuna nakiraan wa an takuuna nakiratu mawsuufa nakira waa in lagu ruba rajulin kariim muna nakirayn wa an yakuuna caamiluha maakharan caamilkeygu waa inu ka dambeeyo mina laqiitu hayn caamilkeygu wa an yakuuna caamiluha ficlan maadiyan ficil maadi waaniya laqiitu mina ficil maadiyan shuruudii o dhan ba wadada haysataa qaar ku gudmi jireen waxay idhahdeen khaliilaya litakiiri rubaa kaiiratan wajaa'at litaqliilin walaakinahu yaqiil وتصديرها شرط وتأخير عاملين وتذكير مجرورين بها هكذا نقل خليلية يا خليلية لبضي صاحبه رب للتكثير رب فربضنا أي أسنة كثيرة إن فربضنا وجاءت وايتمد للتقليل يري أي أتمدي ولكنه تقليل كاس يقل ويري wa tasdiiruhaa xagga hore in la mariyay shardun weeyi wa ta'khiiru caamila caamilkeega in xagga dana la dhigaana shardun weeyi wa tankiiru majruurin mid la jira in la nakireeyo biha iyada lagu jirana shardun weeyi hakadaa saasaa nuqila lasoo naqliyo lasoo guuriyey wy soo ma aragti taasina waa shuruudda rubi ay leedahay waxaa kaluu inoo tilmaamay rubi tacmalu daahiratan wa mudmaratan iyada oo muuqata iyo iyadoo qarsoona xadfanba way camal fashaa u fiirso iyadoo muuqata iyo iyadoo qarsoon iyada oo muuqata waraakibin iyadoo muuqata waa sida rugba rajulin kariimin laqiituu oo kale iyadii oo qarsoon waraakibin bajaawiyin oo kale waraakibintan wowdan waa wowdii loo yaqaanay waawu ruba soo jirinku maynaan arag tii buu sheekhu daba socda waa tii lafteedii wowdan waxa ma jiraysa wowda waxaan ku soo marnay xarfu cadaf tahaye ruba meesha ka go oo iyada oo muuqata iyo iyadoo go labada way camal fashaa waliba kitaabkii mutamimadaynu ku qaadanay oo bacdal waagu waa la goyn jiray bacdal faaina waa la goyn jiray bacda balna waa la goyn jiray wa biduunihinana waa la goyn jiray sooma jir inta baalkaasaad ugu tegi kartaa bacdal waawi baa la goyn jiray oo xadafkeegaasi kaiir buu ahaa walaylin ka mawji lbaaxri arkhaa suduulahu calaya bianwaci lhumuumi liyabtalii walaylin maxaa jiray rubbaa jirtayde bacdal waawina waa la gooyaa waxaan ujeedaa bacd alfaa فمثلي كحبل قد طرقت ومرضعين فألهيتها عن ذي تمائم محولين فمثلك بعد بلنا والقوية بل بلدين أكل isku wada geeyo intaba kitaabka horaynu ku marnay hubi iyadoo muuqatana way camal fashaa iyada oo qarsoonna waa ay camal fashaa inta ma isla fahni intaasu sheekhu ka warmay wuxuu yidhi waruba taatii waa ay iman ay hiya rubi abadan weligeedba waa ay iman musadaratan xaala ay tahay bay iman mid xagga hore lagu sheegay o xagga hore la mariyey walaayali lama xidhiidho haa ruba caawa maynaan icraabin lakin icraabta way fududaade mana banaanya laskahan walaayali lama xidhiidho haa ruba lama xidhiidho al-ismu ismigu ilaa nakiratan nakira xaalad uu yahay mooyaane wa taaratan ay wa tudmar waa la xadfi hiya ruba taaratan mar bacdal waagu wowda dabadeed baa la xadfi wadaalika tusaale ka qowlihim waa odhaahdooda ay yidhaahdeen waraakibin waraakibin warubba rajulin soo qadar warajulinay warubba rajulin nin rajulka oo raakibin fuushan bacyaran awr fuushan awrkaasoo bajaawiyan bajaawo loo nisbeeyey geelooga ayaa aada u ficnabale bajaawa laqiitu soo qadarda ilaa caamilkina u gaaye laqiituhu intaan la kulmay badanaa misle baabu xuruufi lqasami labadan baydna iska raacino halkana wuxuu kaga warramaya sheekhu raxima llahu tacala xuruufta loo yaqaano xuruuf alqasam xuruuf alqasam idaafadaasi waa min idaafati daali ila almadluul daaligii baa madluulkii loo idaafiyey fahan maxaa daaliye maxaa madluula daali waa tusiye madluulna waa la tusiye daaliga wax tusinaya waa xuruufta maxayna tusinayaan qasam oo dhaaray tusinayaan maxaana la yidhi xuruufulqasami baa la yidhi idaafada taasa maxaa la dhaha min idaafati daali lilmadluul aw ila almadluul baa la dhahaa haddaba sheekhu raxima allahu tacaala hadda bushi laguu soo arooriyo lagu idhaahdo sheekhow xuruuftan xuruufu qasamka la idhahdaa waa min xuruufiljar bay ka mid muxuu iyaga baab gaara ah ama tarjamo gaara ah muxuu ugu sheegay waa su lagu odhan kara soomaa wuxuu ugu sheegay sheekhu tarjamo gaara ah oo gaar ugu sheegay xuruufta xuruufu jarka waxay kala gaar yihiin qasamnimada iyagu qasam bay galaan laakiin xuruufta kale ee aynu soo marnay iyagu qasama galaan misle fani waa min dikri alcaami bacda alkhaas waa min dikri alkhaasi bacda caam baa lasoo sheega xuruufujara khaas baana la sheega oo xuruufta dhexdooda haddana laga soo doortay wuxuu yidhi sheekhu waqad yajuru lisma baau lqasami wa waawuhu wa taau aydan faclami laakin tukhasu taau wii noo laakin tukhasu taau bismi illaahi idaa tacajabta bila ishtibaahi waqad yajuru dhab ahaan waxaa jeri baaulqasami dhaarta ba'deeda ayaa jari wa waawuhu ay wa waawulqasami qasamka wowdiisa ayaa jari wa taau tadii ayaa jeri isma ismiga ayaa ay jeri aydan idtu noqdan aydan noqosho noqday ee faclami arrintaasi ogow laakiin ha yeeshee tukhasu waa la gaar yeeli ataau waa la gaar yeeli bismillaahi baa lagu gaar yeeli xil idaa tacajabta marka aad yaabtid bila ishtibaahin ay bikayri ishtibaahin shikila'aan iyo dheehgal la'aan ayaad ku gaar yeeli ama bila ishtibaahin ay bikayri ishtibaahin dhehgal la'aan marka aad yaabtid adigoo oon shikisanayn oo caqiidadoodu ay saliim tahay wuxuu ku leeyahay xuruuftan xuruufu qasamka la dhahdaa waxay jirayaan iyaguna ismi buu guri haddaba ismigaasi ama daahir ha noqdo ama mudmar ha noqdo waynu kala saari doonnaayo wowda ayaa u horraysee wowdu waxay jirtaa ismi daahir ay jirtaa ismi daahira ayaa ay jirtaa sida watiini yaasiin waalqur'aani alxakiim waalqur'aan waa ismi daahira sooma ismi daahira ayay iyadu jirtaa ma jirto damiir ma jirto damiir ma jirto oo waki maad aragta weli may ma jirayso jeri mayso waa mid labaade iyada iyo qasamka lama kulmiyo wowda iyo ficilkii qasamka lama kulmiyo la odhan maayo uqsimu wallaahi lama odhan karo uqsimu wallaahi lama odhan karo maxaan idin idhi waxay gaar ku tahay ismiga daahirka waa shardi koobaad shardiga labaad ficlulqasamka iyo iyada lama kulmiyo la odhan kari maayo uqsimu wallaahi shardi saddexaad qasamu su'aalna looguma isticmaali karo oo lama odhan karo uqsimu wallaahi taasi waa iyadoo ficlulqasamkiya qasamu su-aalla laguma isticmaali karo lama odhan karo wallaahi akhbirnii odhan maysid wallaahi akhbirnii odhan maysid mina saddex shardaan saddexdaa shardi ayaa loo shardiyaa wowda qasamka shardiga koobaad ismi daahira uunbay jirtaaye damiir ma jirto shardiga labaad iyada iyo ficlulqasamka lama kulmiyo shardiga saddexaad qasamu su'aal aal looguma isticmaalo misle fahne maxaa inoo yimiday tadaa ku xigta soo maa ta'du iyada lafteeda waxay gaar ku tahay ismi dhaahira waxay gaar ku tahay maxay ismi dhaahira ayaa ay gaar ku tahay iyada iyo ficlulqasamkana lama kulmiyo soo labama qasamu su'aalna looguma isticmaalo waa imisa e sow saddex maa ismigaasi daahirka in idin idhina waxay gaar ku tahay laftul lafduljalaalahay gaar ku tahay waa imisa afartaa shardi bay iyadu leedahay afartaasi shardi ayaa ay leedahay afarta shardi waa maxay kow hee maxay gaar ku tahay ismi daahira laba iyadiyo qasamka lama kulmiyo saddex qasamu su-aalna looguma isticmaalo afar ismiga alakay gaarka ku tahay waa maxay lafduljalaalaho allah ah, tarabbi iyo tarabilkacbati iyo eh, taxayaati iyo waa la soo naqliyey lakin kuwaas waa iska shaadi weeyaan laftigaasay gaar ku tahay maxay noo hadhay ya badi bay noo hadhay soo maa bikayri shardin bay iyada ku shaqaysaa xabad shardiya male xabad shardiya iyadu male fi daahirin maxaad fi ficli lqasami bilwaawi maa tarki su'aali aqsimi waadihi shuruuطu fi tawasidi takhsiisahaa billaahi walbacamimi intan buu kuu kulmiye shuruudi soo maarti wuxuu ku yidhi fii daahirin mac xadfi ficli lqasami bilwaawi mac tarki su'aali aqsimi aqsim dhaara buu yihi bilwaawi wow ku dhaaro fii daahirin daahir dhexdii waa ismi daahir soo maaragti ma xadfi ficlilqasami ficlulqasamka goyntiisa naftioo lala qabo muna shardiga labaadayn maca tarki su'aali su-aashana iyadoo laga tagay qasamu su-aal aan loo isticmaalayn mana saddexda shardi baananaysan wa haadihi tan ashuruudu ee shuruudihi fitaa'i kaa'inatun fita ta'da dhexdeedana waa ay ahaatay u guri saddex shardi maynaan saddexdaa shardi ta'diina u shardi oo daahir ha noqdo oo ha noqdo ficlulqasamkii ha la xadfo oo tarkiqasamu su-aal laga tago mana saddex wasid waxaad ziyaadisaa takhsiisaha ku gaar noqoshadeeda bilaahi ay gaar ku noqotayna ziyaad waa mise shardi afar soo wal baa wa camimil baa bada iyada camim iyada caam ka dhigo wax shardigada ha u dhigin biduuni shardi mana saxiixayn xuruufta xurufu qasamkaana shuruudeed mar damba kugu soo noqon maysa iyadana saa u qaado qadaasi marka waa taxqiiq waqad yajuru dhab ahaan waxaa jara al isma ismiga waxaa jara qasami dhaarta ba'deeda ayaa jarta wawaawuhu wawaawulqasami qasamka dhaartiisa ayaa jirta wataau ay wataaulqasami qasamka iyo dhaarta ta'deeda ayaa jirta aydan idtu noqda aydan noqosho noqday ee faclami arrintoogow istidraag buu sheeku kuu samaynaya istidraag ayuu kuu samaynaya oo ta'du waxaad fahmaysaa eeg istidraag muxuu ahaa tacqiibulkalaami birafci maa yutawaamu hubuutu ow nafi soo maan jirin ta'dani kuwa hore inay la mid tahay kuwa hore inay la mid tahay oo ismiga daahirkii jirayso inay kala mid tahay istidraad buu ka daba keeno wuxuu ku yidhi laakiin ha yeeshee takhusu waxaad ku gaar yeeli cidtaa ugu goraysa mu jira takhusu cid ugu qoraya mu jira isagoo buu wada qoraya tukhasu haddee waa naay faacil bay noqoni majhuul baad u ataanu naay faacil baad ka dhigi haddee takhusu aragtaana faacilkii anta buu noqona taana mafcuul baad ka dhigi laakiin ha yeeshee takhusu waxaad ku gaar adigu ataa ata'da waxaad ku gaar yeeli bismillaahi baad ku gaar ama laakiin ha yeeshee tukhasu waa la gaar yeeli ataa tadi waa la gaar yeeli baa lagu gaar yeeli bismilahi ismiga ilaahay baa lagu gaar eeg ma asmaada ilahay oo dhan ba bismilaahidan idaafadani waa bayaaniyo weyaan waa bayaaniyo weyaan lafdiga allaahya un baad ku gaar yeelaysa wyan macnuhu idaafadaas marka waa bayaaniye laakiin ha yeeshee tukhasu waa la gaar yeeli ataa taadi bismilaahi baa lagu gaar yeeli idaa tacajabta marka aad yaabtid bila ishtibaahin ay bigayri ishtibaahin shiki la-aan iyo dhehgal ayaad ku gaar yeelaysaa cid arrintaasi diideysaa ma jirta buu ku yidhi halkaa wuxuu noogu dhameeyey sheekhu raxima allahu tacaala xuruuftii xuruufi jarka ahayd wallahu aclam subxanaka allah bixamdika ashhadu an laa ilaaha illaa anta astakfiruka waatuubu ileyk